baabkan u baab yahay soomka qolyahan yahuudi iyo nasaarada iyo soomkeenna farqiga u dhaxeeyo ayuu baabkan u baab yahay faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab ahlu kitaabka iyo soonkeenna waxa u dhexeeya ama kala saarka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam النasai abarna qutayb bn saciid qaala xadaثna leyt bn sacd qutayb bn saciid bn jamiil bn ariif baqlani qaala xadaana ley raggii noo soo noqnoqonayey caawa insha allah tabaaraka wa intooda badan waa iska dhaafi doonaa ragga mukararka oo soo noqnoqdo waxaa laga yaabaa inaan aad ugu noqnoqonin oo dadka un cusub aan yara dul istaagno ama aan un ishaarno qutayb ibnu saciid qaala xadaana ley ibnu sacd can muusa ibni caliy allakmi wa saduuqun rubama akhطa can abihi wa caliy waa iqaة mashhuur can abi qays abu qays waa cabdiraxmaan ibn haabit asahmi mowla camr ibn caas radia allahu tacaala canhu waa iqa can camr ibn caasi radia allahu taa anuma qal ninka la yih cmr ibn caas oo cabdulahi abihi ah qaala rasul wuxuu yihi sal slm ina fasla maa bayna iyaamina ina fasla maa bayna siyaamina soonkanaga kala saarkiisa iyo wa siyaami ahli اkitaab qolii ahli kitaabka soonkooda kala bixintooda iyo kala soocitaankooda ayuu ahaaday ina fasla maa bayna siyaamina wa ahli kitaab akalat suxuur suxuurta cunitaankeeda ayuu ahaaday yacni annaga soonkeenna iyo soonka qolyaha ahlu kitaabka ah eh, waxaa lagu kala sooca maxay tahay waa suxuur saasuu nabigale sala allahu calayhi waaali wasalam marka suxuurta inay khaasiyada ummadda nebi maxamed ay tahay sala allahu calayhi waali wasalam ayuu nabigeena cadayna calayhi salaatu wasalaam qolyahan kale ahlu kitaabka soonka ay soomi jireen kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum ayagoo ay soomi jireen laakiin suxuur ma lahan jirin annaga laakiin suxuur ayaan lena ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay w ina fasla maa beyna siyaamina soonka annaga kala saarkiisa iyo wasiyaami ahlkitaab qolyaha ahlkitaabka soonkooda kala bixintiisa akalatu suxuur waa suxuurta cunitaankeeda saas ayuu nabigeen cadayn sala allahu calayhi waali wasalam baabka siddeed iyo labaatanaad asaxuuru bisawiiqi watamr shurbad iyo timir in laga suxuurta ayuu baabkan u baab yahay oo suxuurta nooceeda uu noqon karo sawiiqa sawiiqa waa bahal la yidhaha baja ama baso waxaa aad looga isticmaalaa dalka etoobiya goboladan jiraanka lahna waa laga isticmaalaa qaarkood marka waa gerbi amaba qamadi ayaa la soli ama la qaloomi bacbac oo kale laga dhigi kadibna waa la shiidi iyada oo kartay bislaatay oo la cuni kara ayaa la shiidi marka la shiido waxaa laga bixinaya waxyaabahan baalki wii la waa laga saari daqiiq iyadoo ah sida burki oo kale ah ayaa marka jawaanada iyo lagu shubi ama ha lagu daro cusbo yar hala raaciyo ama sankor ha lagu dara hadba sibaa loo diyaariya kadibna waxaad soo iibsanaysaa loor kaamila ah. ama waxaad soo iibsanaysaa intii adiga aad u baahanta shurbadda marka waxay u baahanta mogta in dab la saaro horaha loo soo kariyey adiga biyo umbaad ku darsani marka biyo ayaad ku darsanaysaa laba siba waa loo cuni karaa kasii badan waa suuragal laakiin intaan arkay mid in biyo lagu qaso oo kadibna shurbad ahaan sakor yar iyo itaa subag iyo wixi aad ah, ku darsato kadibna aad sida shurbaddii loo cabo waa la sameeyaa bedelka shurbaddii waxaa kaloo la sameeyaa in sida ugaalidii loo cuno ugaalidii sideeda in loo cuno oo biyo yar lagu daro kadibna iyadoo adag subag iyo sankor iyo wixii muxuu ahaa marka iyada loo baahdo lagu darsado kadibna saa loo cuno labada waa loo isticmaala sawiiq marka waa kaas sawiiqa waa basada basooda amaba bajada hadba soomaalida muxuu aha qolyaba siday u yaqaanaan marka noocaas ayaa sawiiqa la yidhaahdaa waaya asaxuuru suxuur lagu suxuurta bisawiiqi basada amaba bajada iyo watamri timirta in labadaas lagu suxuurto oy nooca suxuurta ka mid noqonaysa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiix isnaada ah qala imam barna aab bn ibrahim qala abana bdaq اsancani qala abana macmr rashid اasdi can qataada bn jacmt basri can anas bn malikin raggaas waa raggii asxaabta aan henan wada naqani soo maha qaala wuxuu yidhi anas bn malik qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm wadaalika xilligaas usaaleyna cinda suxuur xilliga suxuurta la suxuurna ay ahayde wuxuu yidhi nabigeena cala sl slm yaa anasu anasow inii aniga uriidu waxaan doonay asiyaama inaan sooma ayaan dooni acimnii iquudi shay-an wax cunno ii keen saasuu nabig yidhi sal slm faataytuhu waxaan u keenay bitamrin timir iyo wainaa'in waal fiihi maaun biyo ay ku jiraan wadaalika arrinkaana ama xilligaana bacda maa adana bilaal bilaal xilligu adimi kadib weeyaan aadaanka hore faqal wuxuu yidhi anasu anasow undur eeg rajula undur ii fiiri rajula nin ii fiiri oo yaakulu maca ila cuna iisoo raadi qof cunadan ila cuna iisoo raadi fadacawtu waxaan u yeehay zayd ibna haabit ayaan u yeehay radia allahu ta arda qaarigii fa ja yimid fa wuxuu yidhi zayd innii aniga qad sharibtu waxaan cabay sharbata sawiqin cabitaan hal cabitaan oo baja ama baso ah ayaan cabay sawiiqa waana ana uriid waxaan doona asiyaama inaan soomo ayaan doonaya fa qaala rasul wuxu yh sl slm wa anigan uriid waxaan doona asiyaama soon ayaan dooni fatasaxara macahu wuu la suxurtay uma qaama wuu istaaga nabigeena sal slm fasalla wuxuu tukaday rakcatayn ayuu tukaday uma kharaja ila salaa salaad ayuu nabigan u baxay fajar sal allahu calayhi waali waslm xadiidkan marka dhowr arrimood ayaa laga qaadanaya tan koobaad suxuurta in sawiiqa lagu suxuuran karo ila nabigeena calayhi sala slam markuu u sheegay ninka la yidhaahdaa zayd ibn taab markuu nabigu u sheegay inuu sawiiq cabay saxuuran rabo nabigeena kuma radinin laakiin suxuur ziyaada buu la cunay waa qodob qodobkaas qodobka labaadna in aadaanka dambe kadib la suxuran karo ayadna waa laga qaadanayaa waa laga qaadani sidoo kale waxaa laga qaadanayaa in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam markuu suxuurta joojiyey uu labada ragco fajarka tukaday kadibna salaada fajarna uu toos u galay xilliga ay isu jireen marka inay issaarnaayeen oo arrintii horaana ugu soo hadli ka soo hadalnay oo ahayd in aada laisugu dhoweeyo suxuurta iyo salaada fajar laisku dhoweeyo oon aad u kala fogaanin arrintai ahaydna aydna waa laga qaadanaya wallahu aclam baabka sagaal iyo labaatanaad tawiilu qawli qowli اllaahi tabaaraka watacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad abyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr min alkhayط اlaswadi min alfajr tawiilu qowli اllaahi tacala qowlka alla fasira la fasira ayuu baabkan u baabiya waa tafsiire la saaro qowlka alla waa aayade wakuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana ilaa uu idinkaga kala soocmo idinkaga caddaado lakum adinka alkhayطu liilankii alabyad ee caddaa min alkhayط اlaswadi liilanka madow min alfajri oo fajriga ah aayaddaas qur-aanka tafsiirkeeda ayuu baabkan u baab yahay imaamkan laba xadiid ayuu kusoo hoos arooriyey raximah lla raxmatan waasica xadidka laba kun boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي ramat lah caleyh raxmat ullah akhbaranii hilaal ibn calaa ibnu hilaal alraqi wa saduuq qaala xadaثana xusein ibn ciyaash aلsulami mowlaahuma iqa qaala xadaثana zayr ibn mucaawiya aljucfi wa iqatu tabt qaala xadaثana abu isxaaq asabici waa taqaanaan can bara bni caazibin radi allahu taala arda ana axadahum midkood oo saxaabadii iyo raggii muslimiinta ka mid ah kaana wuxuu aha idaa naama hadduu hurda qabla an yatacashaa intuusan cashaynin ka hor haddii hurdo ay la tagto e lam yaxila lahu uma banaanaan jirin an yakula inuu cuna shayan waxna walaa walaa yashraba mana cabaayo leylatahu habeenkiisi oo yowmahu maalintiisi min alhadi oo beri ah xataa taqruba الshamsu ilaa qorax ay ka dhacdo xataa naزlat ila ay ka soo degto hadi ayaat aayaddan ay ka soo degta wakuluu washrabuu xataa yatabayana ilى qowlihi tabaaraka wa tacala alkhayط اlaswadi qaala wuxuu yidhi wanaزlat waxay ku soo degtay fii abi qays ibn camr saxaabigii ay kusoo degtay ataa wuxuu yimid ahlow reerkiis u yimid wa saa'imun isagoo soman bacda almaqrib salaad maqrib kadib faqala wuxu hal min shay wax afura miyaad haysaan wax cunnaah gacan gacantaad ku haysaan faqaalat imraatu haweenaydii waxay tihi maa cindana shay waxba ma hayno walaakin warka lagu laabay akhruju waan bixi altamisu laka aan kuu raadiya cashaan cashaan kuu dooni hadda waxba mahay lakin cashaan kuu dooni xata intasafan aha fakharajat way baxday marka wawadaca ra'sahu markaasuu madaxiisii barkintasaa u saaray ama dhulka dhigay fanaama wuu hurday farajacat ilayh way soo laabatay fawajadathu waxay la kulantay naa'iman isagoo hurdi wayqadatu way kicisay falam yacam shayan wax muusan quudanin wabaata wuu baryey wa waa baryisay saa'iman xaal yimid sooman xata intasafa annahaar ilaa maalintii ay bartamaha ka gaarto oo maalintii dambe bartamaha laga gaaro faquushiya calayh waa la miir daboolay baahi awgeed ayaa lala miir daboolay wadaalika xilligaana qabla an tanzila intaynan soo degin ay tahay ayatu ayadan ay soo degin faanzl allahu alla wuxuu kusoo dejiyey ayadaas fiihi saxaabigaas ay kusoo dejiyey rabbigeen subxaanahu wa xadiidkan bara bn caazib wuxuu leeyahay saxaabada nabigeena calayh salat slam mid ka mid ah amaba dhaqankoodaba wuxuu ahaa haddii qofka marba uu hurdo oo muxuu ahaa hurdo ay ka imaado khalaas wax damba lama cuni jirin adiga intaadan hurdin ka hor dharag waxaa rabta cun daldal laakiin mar baad aad hurada khalaas warkaa waa xirmay maalinta habeen damba isugu nin saxaabada nabiga kamid ka mid ah, ah radia allahu taala ada oo la yidhaha abi qays ibna camar ayaa xaaskiisu yimid isagoo sooman salaadda maqrib kadib afur iyo cunno ayuu dalbaday waxba gacan laguma haya l wabaan kuu doonay oo kusoo barbaarayna haweenaydii marka cunno doonay aaday kadibna madaxuu saa u yar dhigay waa nin iska daalan soonnaa hurdaa la tagtay xilli dambe ay u imaad islaanti iyada cuno wad ay ka kicisay lamana ogola marka sharcan marka iyada oo qofka mar waduu hurda looma ogolaan jirin inuu cuno damba cuna suxuurii baabkeeda ma olin kadibna wuu diiday inuu cuntada cuno isagoo amarka qaadana rabbigan subxaana wa tacaala iyo sharciga markaa jiray ninka isagaa iska soomay isagoon afurin ayuu soonka maalinta kale soomay bartamaha maalinta marka lamara ayuu marka miir daboolmay miir daboolankaas marka dhacay ayaa rabbigan subxaana watacala wa arxam araaximiin aayaddan qur-aanka uu soo dejiyey wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayطu alabyadu min alkhayti alaswad min alfajr uma atimu siyaama ila lleyl aayaddaas marka maxalushaahidka muxuu aha tafsiirkeedana waa sidaas ninkay kusoo degteen waa ninkaas radia allahu tacala arda intay soo degin ka horna xaaladda waxay ahayd in qofka marba haddii intuu afuro amaba habeen la gaaro hurdo gala ama hurdo ay ka imaado looma ogolaan jirin inuu cuno cuno ilaa habeenka dambe laga gaaro lakiin arrinteed waa la nasakhayo ayadda ayaa lagu nasakhay xukunka asaga ahaa xadيث laba kun boqol iyo sagaal iyo lixdanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam ن أخbarna cلي بن xujr qala xadaثna jrيr بن cبdالxamid الضبي can muطرف ibn طريف الكوفي wa ثiqة fاضل can الشhacbi waa waxaa weeyaan ma taqaanaan camir بن شhرحبيل waa taqaanaan can عadي بن xaatim عadي بن xaatim waa saxaabiga jaliilka radi alahu ta arda anahu sacadi bn xaatim sa'ala xaatim aai ayaa dhalay waa taqaanaa xaatim aai waa ninkuu nabiga dhihi jiray alah slat slam haddii maanta uu noolaan lahaa xaatim eh, aai oo ninkan abihi ahaa eh, uu kadibna kuwan qurmoon qolihii lasoo qabsaday maalintii beder oo i weydiisan lahaa in aan u sii day dhammaantood waan sii dayn laha todobaatankoodaba waan sii dayn u dayn lahaa saasuu nabig sal sl ninka abihiis marka nin aad oo karamka iyo deeqsinimada carabta lagu sheega cadi aabihii xaatim aai carab ninka ugu xilligaas la joogay ugu wuxuu ahaa deeqsisana nabigeena sala allahu alayh ali waslem markii uu ka soo noqday aaif oo xaaladiis ayaa adkaatay waa ninka magangeliyey oo badbaado bacd allahi subxana wa tacaala siiyey isaga wiilashiisa iyo tolkiisa ayuu u yeeray kadibna nabigeena ala sl wuxuu yidhi yaan la taaban far la saarin marka abaalkaas ayuu nabigeena guday rabay sal l slm wuxuu yidhi haduu noolaan lahaa cadiy oo maanta adii xaatim xaatim aai uu maanta iga weydiis weydiisan laha kuwa inu usii dayey waan u dayn laha ayuu nabig sal slm nin kale marka la yidhaahdo cadi bn xaatim anahu cadi bn xaatim sa'ala rasuula nabiga ala weydiy sal slm can qowlihi tacala qowlka alla wax ka weydiiyey tafsiirkiisa xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad ayaddaas ayuu wax ka weydiiyey nabigena sal slm tafsiirkeeda qaala wuxuu yidhi khayd alabyadka muxuu yahay iyo khayd alaswadka muxuu yahay qala wuxu yidhi nabigana sal slm huwa khaydkaas sawaadu alleyl aayad tafsiirkeeda waa habeenka mugdigeeda habeenka mugdigiisa iyo wa bayaadu nahaar iyo maalinta iftiinkeeda iyo caddaankeeda waa sidaas xataa yatabayana ilaa winkaga caddaada lakum adinka alkhaydu liilanka alaswadu ee madow waa habeenkii min alkhayd alabyad ya sidaa weeyaan marka saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waad garanaysaa ninkii saxaabiga ahaa mataqaanaan saxaabiga ayaa xasuusta ninka ninka laba li laba muxuu ahaa xerag oo yaryar ama dun mid madow iyo mid cad inta barkinta hoos gashtay kadibna habeenka cunada iska daldal daldalayo mar mar kan soo qaadayo madow asaa u lahaa ma xasuustaan mataqaanaan saxaabigaas ya oo nabigu ku yidhi sal l slm ina wisaadataka la cariida barkintaada aad bay u ballarnayd wixii kaa qariyey <laughs> fajarka kaa qariyey wax sahal ma ahayn ilaa aad maalnimo laga gaar ayuu saas u eegayo mar kastaba ma xasuustaa maafi gacan laguma hay saasaan ugu tegaynaa saas ayadaa in ku taagnaato waaya kayfa alfajr baabka soddonaad kayfa alfajru fajarka siduu u dhashaa si u dileecaa xaaladiis waa nooce ilan fajarka waa laba qaybood alfajr اkaadib iyo alfajru الصaadiq fajr kaadibka waa liilinkan saas u baxa oo dheer saa u taagmo fajr saadiqna waa mid kan saas u faafa xadiidkaas ayuu nabigeena cadayna sal ا slm kala saara labada fajr weliba nabigeena wuxuu ku ishaarayaa wuxuu ku sheegayaa tilmaam carab ahaan uma sheegay tilmaam ahaan nabiga u shegay sal sl sida noo imaan doonta xadiidka laba kun boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam bn sacd akhbarna camr can falas qala xadani yaxya bn sacid alqataan qaala xadaana taymi wa sulayman darkhan taymi wa iqa can abi cuثmaan nahdi wa mukhadram waa taqaanaan can ibnu mascuud radia allahu taala arda can nabi nabig nuux kor sl sl qal nabig nuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yu-adin wuxuu adima bileyli habeen ayuu adimaa muxuu u adimayaa liyunabiha inuu kiciyo naaimakum kiinu hurdaa inuu kiciyo wayurjica uu soo celiyo uu nasiyo qaa'imakum kiina taagan oo qiyaamuleilka u taagnaay inuu nasto cawo dhan insoo saac ama siddeed sac ka soo kacay markii tobanka sac waadima oo kale amaba xilligaas inuu kaas marka nasto kii hurdaayna uu ku kaca ayuu adimaya si qiyamulel uu tukado walaysa ma ahan alfajru fajarka ma ahanin an yaquula ay an yafcala inuu falo haakada sidan wa ashaara nabigu wuxuu ishaaray bikafihi calaa cashiisa suu u ishaaray kole saan iska dhah saan iska dhah ila saas u yeela annaga uma jeedno nabigana sal suu ishaaray laakiin kafkiisu ku ishaaray siday u egta marka waa sidaan inuu saas ahaado walaakin alfajru walaakin marka lagu laabiy alfajru fajarka an yaquula waa inuu sameeyo haakadaa sidan wa ashaara wuxuu ishaaray bisabaabatayn labada farmuruusada yuu saas nabigeena yidhi kale saasubay u muuqato wallahu aclam saas yani inuu saas fajrigan runta ah markuu dilaaca amaba subaxda ay dilaacdo salaadda ay dilaacdo saasuu u faafayaa laakiin kan fajr kaadibka saas ayuu baxayaa sidaas ayuu nabigeenna ishaaray sala allahu alay wasalam wallahu aclam waay xadiidka mutafaqu aley xadidka laba kun boqol iyo ko iyo todobaatan wa xadid saxiixa qaala alimaamu nasaci abana maxamed bn khaylaan waa iqa waa taqaanaan xadaثna abu dawuud sulayman bn dawud ayaalisi wa iqaة xaafiظ qala xadaثna shucba waa imaamka qala xadaثna sawada sawaada anba'anaa axsanta anba'anaa sawaada ibnu xandala alqushayri albasri waa saduuq qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay samura ibnu jundub radia allahu taala an yaquul isagoo leh qaala rasul rasul wuxu yiri sal slm laa yaguranakum yuusan idinkedinin aadaanu bilaal bilaal aadaankiisa ku dagmina wala hada albayaad iyo waxaan cad oo fajr kaadibka weeyaane fajarka beenaalaha yuusan idinkadin xataa yanfajira ilaa u ka burqado ama uu ka dilaaco alfajru fajarka hakada sidan wahakada sidan yacni wuxuu ula jeedaa muctaridan isaga saas u ballaaran muctarid saas gudban ama dadban waaya ilaa uu ka dilaaco qaala abu daawuud wuxuu yidhi wabasata wuxuu fidiyey yadayhi labadiisa gacmood yamiinan midig iyo washimaalan bidax ayuu kala taagay maaddan isagoo taagaya yaday labadiis gacmood yani saas sooma ahayn saas sidaa waya kolley saasuma u muuqataa wallah alam annaga de uma jeedin nasiibkaas ma yeelin nabi maxamed alay sl sl wa tilmaama inaan fiirsano laakiin tafsiirka ay saarayaan akhyaarta iyo waxaa weeyaan eh, ruwaadda waa sidaas weeyaan marka fajarka fajru saadiqa kan damba suxuurtana waa la joojini salaadana waa la dukan karaa markaas kan beenalaha ana cid u joojinayn laa suxuuran loo joojinayn walaa qiyaamaliilkan loo joojinayn walaa waxaa weeyaan eh, cid fajar tukanaysana lama arka weyaan yaan lagu kadsoomin kolleyba dadkan magaalada jooga ayaga waxba kama warqabaan waxaas laa fajr saadiq walaa fajr kaadib muadinkaas io saacadaas waxaan ahayn ay gacan ku hayaan lamaarka adduunka dhan ba waa iftiimaaba dad waxaa laga yaabaa magaalooyinka dad ku dhashay inay fajarka kale weligo hataa arkin qoraxun soo baxda inay arkaan mooyane ayba arkina laga yaaba wallah aclam baab kow iyo soddonaad altaqadumu qabla shahri ramadaan ramadaanka ayaan kusoo jirnay bisha ramadaan ka hore in lagala hormaro soon soonkii hasanka nagu soo haya shacbaan ayaan joognaa shacbaan wuxuu marayaa labaatan iyo shan labaatan iyo toddoba labaatan iyo sagaal labaatan iyo sideed ayuu marayaa in marka soonkii marka lagala hortaga oo qof aanba caadi u soomi jirin sniin khamiis ama ha sooma ama ayaamulbiidka ha sooma ayaamulbiidka waaba laga soo baxaya ama iftaar eh, sawmi yowmin wa iftaar yowmin ha sooma dinaan saas ay ahayn inuu marka la qaabilo diraa ramadaan soo sooma dhawa bas labaatan iyo toddobaad iyo labaatan iyo sideed iyo labaatan iyo sagaalka iyo soddonka iyo ayaam ka horgeyni soonkaan soon ku qaabila kusoo dhoweyni in la dhaha in laisu diido ayuu baabkan u baab yahay altaqadumu qabla shahri ramadaan bisha ramadaan in soon lagala hormaro wixii ku so arorayuu baabkan u baab waa nahyi diidmo xadiidka laba kun boqol iyo laba toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala aimam ن abarna isxaq ibn ibrahim qaala ambana waliid ibn muslim alqurashi weyaan iqatu kaiira tadriis wataswiya can awsaci waa imaamka cabdiraxmaan ibn camr awsaci wa iqaة faqiih can yaحya ibn abi kaiir isna waxaa weeyaan iqaة yursul yudalis can abi slmt abdiرaحman can abi hurayraa abu slm abdiaman waa taqaanaan waa iqaة faqiih can abi hurayraa radi الlahu taala an rasul wu ka sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi laa taqadamuu ha kala hormarina laa taqadamuu qabla الشhahri laa taqadamuu hala hormarina qabla الشhahri bisha intay bilanin ka hore bisiyaamin soon bisha tiradeeda ha kala hormarina soon annaga waxaana isku waafaqnay in bil iyo dayaxa labadaas aan hilaal iyo shaari ku qaybino marka shahri haddii la sheega bish ubay noqoni markaas laakiin haddii la sheega hilaal dayaxa sheekh nuur sheekh nuur ayaa marka wuxuu keenay hawshii ayuu galay wuxuu kala saaray carabta hilaalna waxbay ku sheegaan o hilaal way sheegaan oo nusuustan kusoo marnay alqamar na qur-aankii iyo sunnada way ku taallaa ashahr qur-aankii iyo sunnadii way ku taallaa waana hor yaalla marka mid walba wuxuu isku dayay inuu u sameeyo magac waafaqsan af soomaaliya shahriga qowlan waaxidan waa bil bil weeyaan alqamarna waa dayax waxaa marka ay meesha loo waay af soomaali alhilaal alhilaal af soomaali waa loo way markii qaamuuska af soomaaliga googalka u geliyey waxaa u soo baxay dayax madoobaad dayax madoobaadna xaggee iska shabahan marka markuu dayax madoobaado waa tafsiirka ugu mxuu ahaa sheekh nuur hada tafsiiru huwa marka markuu dayax madoobaada inta ka soo haraysa waa in yaroo markay bishii bilanaysay intaas in taqriiban la eg halkaasay ka raadiyeen uley laakiin anigu kuma waafaqin anigoon ku diiday waxaan idhi dayax madoobaad shareecada waxaa loo yaqaanaa kusuuf iyo khusuufaa loo yaqaanaa haddii marka aan hilaalki dhahna waa dayax madoobaad mara kusuuf iyo kusuuf aan imaadnana maxaa leen shnur waa gadaashee meesh ad adnan waxba lama a a a a axsanta marka erey bixin ay u baahanta sheekh cumar faaruq aleyh raxmat ullah ayaa dhankaas aad ugu fiicnaa erey bixinta hadda waad aragteen aniga hilaal waxaan u hayaa dayax maxaa yeelay waxay yidhaahdeen hilaal markay qaamuuska sheegeen hilaal waxay dhaheen dayax madoobaad madowgay gadan kara lakin dayaxnimadood ugu waafaqeen marka madoobaadka meel kale ay ku jirtaa markay murakab noqotee haalibanna marka erey la sheegaa waxaad u baahan yahi hal erey i noqda i asalka saas waa hadda ashamsu waa qorax alqamaru waa dayax الشhهر waa bil laakiin tarkiibkan gacan ku samays wa ma qurux badna waxaa ku jirta marka fasax la-aan وaعalayhi marka waxaa weeyaan eray bixintan waxay u baahanta in lagu noqdo laakiin laa shaka hadda waxaan ku dhegnaanaynaa haddii شhahr la yidhaahdo bil mutafaq haddii qamar la yidhaahdo dayax mutafaq haddii la yidhaahdo hilaal waxaa weeya ilaa haddeertaan la jooga waxaan ku camal felaynaa dayax mutafaqaa ma dhehayni ha waa loo laabtay sheeka laabtay ha saa u laabtay dayaxmadoobaada noqday dayaxmadoobaadna marka meel kale la aadi oo kusuufki kusuufkia marka waa kaa lumaysa marka laa haadaa walaa haadaa marka dhexdaad ka dhici marka dayax haye kusuufna haye dayax irsad yeeli marka marka hilaalka markuu madoobaadana sad yeeli haddii aad moogta mararka qaar fiiri biya meel kaaga biyii kugu socday waaad gelisay dhoob iyo wabaad gelisay waad iska celisay soo ma meel kalena biyaa kaaga buqay meesha ayada marka maslaxa ma noqonaysa dhoobkii hore inta kasoo bixinayo biyaan soo dayna ku hormashal ma soconaysa ama mid kale keento wa marka haddii hadda aan dayaxmadoobaad aan dhahno on qolyaha qaamuus ku raacno waxaa nagu dhici kusuuf iyo kusuuf haddana ad u raadinay af soomaali kale waa mushkilad ya mahay keene <laughs> alcumuum adi baabkaas hadda waxaan ku isku waafaqaynaa ilaa un laga hela wax kale oo xaajinuur iyo tiimkiisa wax kale keenayaan in alhilaal dayax haaliban <laughs> markii hadda laga hadlaa baabkan baab sowm qamar maba la keeno haaliban maba soo gelay u ufiirs haye a laakiin alfaadda waxaan ka hadlaya alfaadda nusuustaan ka hadli a axsanta a nacam a nacam nacam ha ha ha waa sax asa ah, waa sax laakiin soonka maxaa ka gale ha soonka tusaale ahaan markii aad uu bilana waa hilaal sow ma okaad okaad waa hilaal intaa laga arki hilaal h bas alxamdulilah hadda araad igu soo dhacday marka haddaadba hilaalka qabar tiri bas dayaxaan isla qaadayna wabilahi towfiiq waa israacne <laughs> waa sax soo saas maaha alxamdu lilah marka ilaa aan wax kale ka helno adiga iyo aniga waxaan isku waafaqsannahay in qamar iyo hilaal ay fiihi muxua ah, tadaakhul uu ku jiro soo maaha marka dayax soo lama dhaha qabarka hilaalkiisa kuma dhex jiro bes waa isla xamaalan waa isla wada qaadani kulli rayaxa oola baxay wabilahi towfiiq nacam xaaji cumar hati <laughs> hati waa furata ninkaa baxdigii soo sameeyey baxdigii soo sameeyey xaaji cumar aaji xaaji nuur wuxuu soo sameeyey baxi baaritaanuu sameeyey marka baxi wuxuu ka ka duulayaa marka baxi cilmigu ka duulayaa ana baxdigeen kala niqaashaya sidaa weyaan jazakum allah khayr baarak allah fik waaya ramadaanka marka waaan waxaan maraynay altaqadum qabla shahr ramadaan laa taqadamuu ha kala hormarina qabla الshahri bisha horteeda bisiyaamin soon ilaa rajulu nin mooyaane kaana ahaaday yasuum mid sooma siyaaman soon oo soon wadan jiray taxana ah ataa uu imaaday daalika alyowm maaninka isaga oo taxanaa u ahaa calaa siyaamihi soonkiisuu ku yimid oo kaba soo qaad isniintii aad soomi jirtay ayaa wuxuu ku beegmay sagaal iyo labaatanki ama siddeed iyo labaatanki ama khamiistaa ku beegantay yasuuma yowma yuftaru yowman ayaa ku beegantay dhib ma lahka saasuu nabig le sala allahu calayhi waaalihi wasalam waaya xadiidka ama baabka laba iyo soddonaad dikru dikru اlikhtilaafi calaa yaxya ibnu abi kaiir wa muxamed ibnu camr calى abi salamata fiihi dikru اlikhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegayu baabkan u baab yahay calaa yaxya ibnu abi kaiir raawigaas yaxya ibnu abi kaiir la isku khilaafay iyo muxamed calaa cafwan dikr ااkhtilaafi calى yaxya ibn abi kaiir وmuxamed ibn camr calى abi salma ibnu abi salamata fiih xadiidkan aan soo marnay oo ka hadla in ramadaan aan lagala hormarin soon aan lagala hormarin oon laga horgeynin ayaamaha soo geli raba dhowr maalmood ka hor aan soonka lagu soo dhoweynin xadiidka laftarkiisa ayaa ninka la yah yaxya ibn abi kaiir iyo muxamed ibnu camr ay isku khilaafeen calى abi salamata abu salama say ugu wariyeen ay isku khilaafeen labadaba waxay ka wariyeen abu salama bin cabdiraxmaan ay ka wariyeen nin walba marka hab gooni ayuu u wariyey seed u wariyey mid wuxuu wariyey inuu abu salama bin cabdiraxmaan ka wariyey ninka la yidhaahdo abu hurayra waana sida saxda sida saxdaba midna wuxuu ka wariyey in abu salama bin cabdiraxmaan saxaabigu uu xadiidkan ka wariy u yahay cabdillahi bin cabaas taana waa khata imaam nasaa-i ayaa noo sheegi doona waa intaas marka riwaayada lafdi ahaan waa nafsa lafdiga xadiidka matnigiisa waa isku mid laakiin ariiqa lagu wariyey in musnad laga dhiga abu hurayre ayaa sax ah ee ma ahan sax in laga dhiga min musnadi cabdillahi bni cabaas radia allahu taala anhu intaas ayuu imaamku ku ishaari rabaa waa latiifa isnaadiya wa amaba waxaa weeyaan cilmi min culuumi musطalaح اxadiiث waa culuum اxadiiث marka wax lafdiga khuseeya maaha lafdiga oo muttafaqun calayh war ma kii hore haddaan soo marnay oo ahaa laa taqadamuu qabla ashahri bisiyaamin ilaa rajulu kaana yasuumu siyaaman ataa dalika alyowmu calaa siyaamihi xadiidkaas waa muttafaqun calayh ibn maajahna uu soo saaray waxaa laga hadlaa laakiin waxaa waa sanadka xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai akhbaranii cimraan ibn yaziid ibn khaalid addimishqi ninkan alimaam anasai keligiisa wax ka wariyey waana iquu yidhi qala wuxuu xadana moxamed ibnu shucayb albayruti waa ree bayrut ree bayrut waa ree shaam ree bayrut waa iqa qaala anba'ana alawsaaciy waa cabdiraxmaan camr alawsaaci waa imaamkii ataqanin can yaxya ibn abi kaiir aan soo marnay qala wuxuu yidhi waxay warramay abu salamata ibn cabdiraxman qala wuxu yidhi akhbaranii abu hurayra ayaa ii warramay radia allahu ta arda waraxima jamiica ruwaat ana rasu s qa rsulkeen wuxuu yidhi laa yataqadamana yuusan kala hormarin axadun qof ashahra bisha biyowmin maalin yuusan kala hormarin walaa yowmin laba maalmoodna yuusan kala hormarin ilaa axadun qof ma oyane kaana ahaad yasuum mid sooma siyaaman soon qablahu hortii oo sii soomi jiray falyasuum ha sooma dhib ma lahan yarxamuk allah ninkii siyaamu yowmin wa iftaaru yowmin dhaqanka u ahayd ama labaatan iyo sideeduu soomi ama labaatan iyo sagaalkuu soomi ama soddonkuu soomi shakiba ma laha haddii bishii shacbaan ay ku dhamaatay soddon ama labaatan iyo sagaal soomi ama soddon soomi soo ma haddii ay labaatan sagaal ku dhamaateen ama wuxuu soomi labaatan iyo sideed ama wuxuu soomi labaatan iyo sagaal qofkaas marka wax dhiba ah loo haysto ama dhib aho ka jira ma lahan weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid xasanun saxiix qaala aimamu nasai abarni moxamed ibn calaa alhamdani wa iqatun xafid qala abu khaalid abu khaalid sulayman ibnu xayaan weeyaan alsdi wa saduuqun yukhti an muxamed ibni camr maxamed ibni camr waxaa dhici karta inuu yahay wallahu aclam maxamed ibni camr dhowr ahaa jira lacalahu eh, sida ay u badantahay waa ibnu calqama maxamed ibnu camr ibnu calqama ibnu waqaas alleythi waa saduuqun lahu awhaam can abi salmata ibn cabdiraxmaan bni cabaasin mujadan kii hore wuxuu an abi hurayra ahbaranii abu hurayra ayay ahayd kana waxaa weeyaan can bni cabaasin radia allahu taala qa cabdillah bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yh sal slam laa tataqadamu ashahra bisha kala hormarina bisiyaami yowmin maalin soonkeed ow yowmeyn ama laba maalmood ila an yuwaafiqa dalika arrinkaas inuu waafaqo taqadumkaas inuu waafaqo yowman maalin kaana u ahaaday yasunuhu mid sooma axadukum midkiin qaala abu cabdiraxman hada khaطun ma lafdigaa khata maya wax khata maxay yihiin in laga dhigo min musnadi cabdullahi bn cabaas oo asal ahaan waa musnadkii abi hurayra radia allahu taala arda dikru xadiidi abi salamata fii dalika xadiidka abu salama bn cabdiraxmaan uu arrinkan taqadumka i kala hormaritaanka uu ku sheegay abu hurayra ninka la yihahdo abu salm bin cabdiraxmaan xadiid uu arrintan taqadumka ama shacbaanka soonkeeda uu kaga hadla sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam baranii ahbarana isxaaq ibn ibraahim qaala anbana annadr ibnu shumayl waa iqa qaala ambana shucba can tawba nacam ya xadiian ka boode cafwan xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam qabrna shucayb ibn yuusuf annasa'i waa iqa wa moxamed ibn bashaar wa bundar waa iqatun xaafid wallafdu lahu qaala xadana qaala waxay yihahdeen xadaana cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamkii qaala xadaana sufyaan ibn cuyayn mis athawri can mansuur ibn muctamir can salim ibn cabdillahi bn cumar can abi slmt bn abdiraxmaan can ummi slma um اlmuminiin hindi weeyaan radia alahu ta a qaalat waxay tihi umu slma maa ra'aytu maan arkin rasu rasulka maan arkin sal slm yasuum isagoo soomi shahrayn laba bilood mutataabicayni isdaba joogta oo isku xihan ilaa anahu isaga kaana wuxuu adi yasilu mid ku xiriiriya shacbaana bisha shacbaan biramadaan ayuu ku xiriirin jiray sala allahu calayh waali wasalam shacbaan iyo ramadaan ayuu isku xiriirin jiray macnaheeda waxaa weeya soddonka shacbaan ama labaatan iyo sagaanka shacbaan ayuu nabiga soomi jiray ramadaanna kadibna uu ku qodbi jiray macnada saas miya maya macnada saas maa macnaheeda waxaa weyaan xadiis kale cadaynayse in shamanaa eh, shacbaan kullahu ay xataa ay xadiis sheegen kullahudaas waxaa weeyaan jullahu oo kale wa nacam alaqlab axsanta alaqlab waa carabtana inay kasriga ay kabaan dhaqan ay u tahy ninka haddii aada labaatan iyo lixba gaaro soddon waa iska dhihi sita وعشhriin cadadka sooma gaarin lix iyo labaatan maalmood maqlay alaaثuun yowman managu iska dhihi ama bil baan maqna kasrigaas in ay kabaan marka waa dhaqan carbeed oo macruuf oona fasiixa oo la yaqaano marka eh, sidaas ayuu xadiidkaas eh, umuna ay ka warramaysaa nabigeena calayhi الsalatu slaam uu bisha ramadaan iyo bish shacbaan isku xiriirin jiray oo labada uu soomi jiray laakiin ramadaanka waa kaamil shacbaankana waa intiisa badan alkhtilaaf khilaaf la sheegayo baabkan u baabiya calaa moxamed ibn ibraahim moxamed ibn ibraahim ninka la yidhaahdo khilaafka laisku khilaafay xadiidka laftarkiisa hadalku kaga hadlayay ayuu baabkan u baab yahay ayadana waa la mid yacni musnad umu salama miya misna waa musnad caaisha isaga ayaa laba jeer marna waxaa laga wariyey inuu ka wariyey umu salama marna uu ka wariyey umuna caaisha wax ishkaal ah haba yaraata oo xadiidka ansixitaankiis ku jirana ma lahan tanna uu ka wariyey tanna uu ka wariyey ishkaal ma lahan weyaan kii horeo kale ma ahan oo cabdullahi bin cabaas khata lagu xukumay oo kale ma ahan naam xadidka laba kun boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam الnasaي alي akbarna isxaaq ibn ibraahim qaala anba'ana nadr ibnu shamail wa hiqa qaala anba'ana shacba waa imaamkii can tawba alcambari tawba ibn abi abilasad alcambari waa iqa can moxamed ibn ibraahim ibn xaari alqurashi ataymi iqatun lahu afraad axaadiis ula gooni noqday yuu leeyahay can abi salamata bn cabdiraxman bni salamata um lmuminiin radia allahu ta qalat waxay tir um lmuminiin kaana wuxuu aaday rasul rasulka sal slm yasilu mid ku xiriiriyey shacbaana bishacbaan biramadaan ayuu ku iriirin jiray isku xiri jiray shacbaan oo dhan ma aha laakiin shacbaantiisa badan waayo xadiidka laba kun boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid xasanan saxiix qala imam abarna rabic bn sulayman wa iq qaala xadaana ibn wahb wa cabdulahi bn wahb almisri qaala ahbaranii usama ibn zayd aleyfi mowlahum waa saduuqu yahim ana muxamed ibn ibrahim waan soo marnay ibn xari alqurashi ataymi wa iqatun low afraade xadatahu wuxuu sheegay an abi salamati cabdiraxmaan anahu sa'ala inuu weydiiyey caaishata umilmuminiin radia allahu taala an siyaami rasulah wax ka weydiy sal slm faqaalat waxay tihi kaana wuxuu ada nabigeen sal slam yasuumu kaana wuxuu ada rasul sl sl slam yasuum mid sooma xataa naquula ilaa aan ka dhahna laa yuftiru maba afuri maba afuraya iska soomi jiri soon xiriira walaa wa yuftiru nabigu isku afuri jiray xataa naquula ilaa aan ka dhahna laa yasuumu maba soomaaya wa kaana wuxuu ada nabigeen sl slam yasuumu mid sooma shacbaana bishacbaan aw caamata shacbaan amaba shacbaan inteeda ama intiisa badan ayuu soomi jiray marka xadiidka mujmalka a ah kullahu noo imaan doona caamadaas ama xataa xadiidka laftarkiisii kaana yasuumu shacbaan aw caamata shacbaan shacbaan intiisa badan weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarna axmed ibnu sacd ibn xakam aljumaxi waa saduuq qala xadaثana cami adeerkii waa saciid ibn xakam almisri waa iqatun habtun faqiih qaala xadaثana naafic ibnu yaziid alkilaaci waa iqatun caabid ana ibn اlhaad yaziid ibn cabdillahi ibn اlhaad waa ninkaa taqaanin waa iqatu muktir waa reer madiina xadata wuxuu sheegay ana moxamed ibn ibraahim xadata wuxuu shegay can abi salmata ibn cabdiraxman yacni ibn cabdiraxman wayar can caaishata um اlmuminiin radia allahu taala adaha qaalat waxay tihi laqad kaanat waxay ahayd ixdaana midda naga oo saxaabiyaadka nabiga xaasiskiisa sal اla alay slam tuftiru mid afurto fii ramadaana bisha ramadaan maxay u afuraysaa caadadii xaydkii ayaa ku dhici abcan famaa taqdiru ma awooda an taqdiya inay qadaysa xataa yadkhula ilaa uu ka gala shacbaanu bisha shacbaan ilaa laga gala intaas ayada ah ayaa waxaa weeyaan mashquulsanaani riwaayo kale cadaynaysa nabigeenna sal allah alay slam khidmadiisa iyo howlihiisa ay ku mashquulsanaan jireen in badanoo ka mid ah famaa taqdiru an taqdiya xataa yadkhula ilaa uu ka gala shacbaanu bishacbaan wamaa kaana rasulla nabiga alm sl slam yasuum mid sooma fii shahrin bil maa yasuum intuu sooma fii shacbaana bishacbaan kaana wuxuu ada nabigeen sal slm yasuumu mid sooma kullahu dhammaantiis ilaa qaliilan ujeeda ilaa qaliilan bal kaana wuxuu ada yasuumu mid sooma kullahu dhammaantiis ilaa qaliilan wax kale maaha ilaa qaliilantaas hore ayaa labada dhanba ah ku xadidi ay ku xadidaysa weyaan dikru اkhtilaaf imaam muslim xadidka uu soo saaray dikru dikru ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliin qolyaha soo guuriyey alfaadda ay kusoo soo guriyeen khilaafka ay isku khilaafeen sheegitaan la sheega likhabari caaishata ummi lmuminiin caaisha xadiidkeedii fiihi arinkan hadda aan ka hadlaynay alfaadda ay dadka umuna caaisho kasoo guuriyey ay ku naqliyeen ay warka ugu soo qaadeen kala duwnaanta uu kala duwan yahay caddayn la caddeed ayuu baabkan dherarka badan u baab yahay waa intaas waa xadiis haddaan soo maraynay oo laakiin umuna caaisho alfaadii qolyihii kasoo soo naqliyey ay sheegeen kala duwnaan laakiin macaanidii waa isleeyihiin kalama duwna sidaa weyaan xadiidka laba kun boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna moxamed ibn cabdillahi bn yaziid almuqri almaki waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can cabdillaahi ibnu abi labiid waa iqaة rumya biاlqadr can abi salamata ibn cabdiraxmaan raxima اllahu jamiica aruwaat qala wuxuu yidhi abu salama sa'altu caaishata ayaan weydiiyey radi alahu taala muminiin faqultu waxaan idhi akhbirinii ii waran ama iiga sheekay can siyaami rasulila rasulka rasuulkiis sal slm qaalat waxay tidhi kaana nabigan wa sl suu mid sooma xataa naqula ilaa aan ka dhahno qad saama wuu soomay uubu joogtaystay wayuftiru waa afuri jiray xataa naqula ilaa aan ka dhahna qad aftara khalaas ya wuu afuray oo soon dhamamama jira walam yakun me nabigana sal sumi sooma shahran biakara ka badnaan badan min shacbaana bishi shacbaan mid sooma xagga soon ahaan mid shacbaan kaga badnaan badan ma jirin kaana wuxuu nabigana sal sumi sooma shacbaana ilaa qaliila kaana wuxuu yasuumu shacbaana kullahu waa isku mid sidaa weyaan ilaa qaliilantaamaadi ka qabso xadiidka laba kun boqol iyo siddeetanaad waa xadii saxiixa qaala alimam ن sl abarna isxaaq ibn ibrahim qaala ambarna mucaad ibn hisham dastawaay waa iqa qaala xadaanii abi abis hisham dastawaay isna waa iqa can yaxya ibn abi kaiir waa iqatun qaala xadaanii abu slmة بn cbdiرaحmaan can caiشhaةa qaalat waxay tii umuna caaisha lam yakun muusan ahayn rasul rasulka sal slm fii shahri bil oo min asanad sanad ka mid ah agtara midka badnaa mada siyaaman xagga soonka minhu xaggiisa fii shacbaana bish shacbaan kaana wuxuu yasuumu mid sooma shacbaana kulahu dhammaantiis maxaa lagu xirayaa ilaa qaliila xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadis sahi snaada qala aimam nas abarna axmed ibn sulayman rahaw wahiqa qala xadaثna abu dawuuda abu dawuudkan aطayaalisa u malaynina waa cumar ibnu sacd alxafari wahiqaة caabid can sufyaan athawri can mansuur muctamir can khaalid ibn sacd alansaari alkufi wahiqa can caaishaa um muminiin radi اlah ta a qalat waxay tihi kaana nabiy nabigan wa sl sl yasuumi sooma shacbaana bishacbaan kullahu ma ku jirtaa meeshaan ilaa hayr ma ku jirtaa maya alfaadii ay ku wariyeen un baa lagu sheeg sheegi laakiin macaanidii waa hal macno xadiidka laba kun boqol iyo laba iyo sdeeتnaad waa xadيث صaحيixa qاala الimaم النس أخبرna hاrون بن إسحاaq الhمdاni wa صدوq عan cabda بن سulayman الكiلاabi wa ثiqة dabt عan سacيid سacيid بن أbي cruba wa ثiqة dabt عan qtاadة عan zurاarة بن أwفى ثiqة caabid عan sacد بن هiشhاam عan caiشhaةa radي الlaه anهa waa soo maray sacd بن هiشham waan soo marnay can caiشhata qaalat waxay tir umna caiشha laa aclamu ma ogsooni rasuula الlahi rasulka sal sلم qara inuu akhriya alqur'an qur'aanka kulahu dhammaanti fii habeen hal habeen qur-aanka inuu wada khatimay ma xasuusta mana ogi ay leedahay radiyat ardaha walaa qaama inuu istaagay leylatan habeen xata sabax ilaa waag uu ka baryo oo subaxdii laga gaaray inuu habeenkii dhan wada taagnaayna ma xasuusto walaa saama inuu soomay shahran bil kaamilan ee dhammaystirana qatu weligii hayra ramadaan ramadaan hayrkii ma ogi marka kulahudaas waxaa qaydaysa oo xiraysa ilaa qaliilan iyo xadiisan ayaa mxuu ahaa xihaysa xadidka laba kun boqol iyo saddex iyo todob iyo sideetanaad waa xadii saxiix qaala alimamu nas abarna moxamed ibn axmed ibn abi yuusuf ibn abi yuusuf baa idiinta la sooma moxamed ibnu axmed ibn abi yuusuf si kaloo idiin qorn ma jirtaa ibnadaasa meesha laga bixinaya ibnadaas meesha kuma jirto qof ma haysaan moxamed ibnu axmed abi yuusuf asaydalani ma haysaan ya ma haysaan axsanta sidaas sax ibnadaas marka meesha waa laga tuuraya sheekh nuurkaaga caawa shaqayn waay mamayna ya kaaga caawa shaqayn waay waaya ibnada meesha ka saara waxaa weeyaan moxamed ibnu axmed abi yuusuf aلsaydalani wa xarani waa iqa qaala xadaثna moxamed ibnu slmة albahili alxarani waa iqa can hishaam ibnu sacd hishaam ibnu sacd abu cabaad اlqurashi mowlaahum almadani wa saduuq lahu awhaam rumiya btashayuc can cabd bn shaqiiq alcuqayli wa iqaة faqiihu fiihi naصb wa iqatun fiihi nasb cafwan can caaishata radi allah ta qalat waxay tiri caaisho can caaishata caaisha ayuu ka wari qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi cbdullahi bn shaqiiq sa'altuhaa caaisha ayaan wax ka weydiiyey can siyaami rasuulilah baan wax ka weydiy sal l slm qaalat waxay tihi kaana rasul rasulka wuxuu sal l slem yasuum mid sooma xataa naquula ilaa aan ka dhahno qad saama nabigu iska soomayba khalaas soomku ku tagay wayaftir wuu afuri jiray xataa naquula ilaa aan ka dhahno qad aftara wuu afuray oo soon uma socdo walam yasum ma soomin shahran bil taaman ee dhammaystiran mud ata almadiinata madiina intuu yimid ilaa an yakuuna inuu ahaada man ramadaana bisha ramadaan mooyane xadiidka laba kun boqol iyo afariyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam bn sacid abarna ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari waatiqa qaala anba'ana khaalid ibnu xaari alhujaymi waatiqana can kahmas ibnu xasan albasri waatiqa can cabdilaahi ibnu shaqiiq alcuqayli waatiqa qaala qultu waxaan ihi licaishata waxaan ku idhi akaana miyuu ahaaday rasul rasulka sal sl yusalli mid tukada salaata duxa salaad barkigma dukan jir nabigeena qaalat waxay tihi laa maya ilaa an yajiya inuu ka imaado min makiibatin maqnaansho u maqnaa qultu waxaan ihi hal rasul rasulka miyuu aha sal slm yasuumi sooma shahran bil kullahu dhammaantii qaalat waxay tihi laa maya maa calimtu saama maa calimtu ma ogsooni saama inuu soomay shahran bil kullahu dhammaantii ilaa ramadaana mooyan walaa aftara inuu afuray xataa yasuuma walaa aftara inuu afuray ilaa ramadaana walaa aftara muusan afurin xataa yasuuma minhu ilaa uu ka sooma ma idiin qoran iyo axsanta waaya maa calimtu ma ogsooni saama inuu soomay shahran bil kullahu dhammaantii ilaa ramadaana ramadaan mooyane walaa aftara ma afurin xataa yasuuma minhu ilaa uu ka sooma dhammaantiis xataa madaa ilaa uu aada lisabiilihi jidkiisa ilaa uu maro oo aakhara uu ka aado ka dhinto saas ayaa nabigan dhaqan sal allahu alay waslm xadidka laba kun boqol iyo shan iyo siddeetanaad xadiis saxiixa qaala alimam n akhbarna abulashcaf axmed ibn miqdaam alcuqayli saduuq weeyaan can yaziid ibn zurayc waa iqa habt qaala xadaana ajurayriy waa saciid ibn iyaas aljurayri waa iqa can cabdilaahi ibn shaqiiq qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi licaishata anu yidhi radi allah ta adaha akaana miyuu ahda rasul rasulka sal sl yusali mid tukada salaata duxaa salaada barqiga qaarad waxay tilmaamaya ilaa an yajiy inuu ka imaado min maqiibatin maqnaasha qultu waxaan ihi halkaan rasuullah nabig ale miyuu u sugnaaday lahu isaga sawmun soon macluumun ee la ogsoon yahay siwa ramadaana ramadaan aan ahayn qaalat waxay tihi wallaahi allan ku dhaartee in saama ay maa saama muusan soomin shahran bil macluuman la yaqaana siwa ramadaan oo dhammaystiran xataa madaa liwajhihi ilaa uu muxuu ahaa jihadii uu u dambeey u aado uu ka geeriyoodo walaa aftara muusan afirin xataa yasuuma minhu ilaa xaggiis wa ka sooma yacnii bisha ramadaan nabigan muusan afirin sala allahu calayhi waali wasalam inta ayaan ku joojinayna waqtiga ayaa dhamaaday hada wallahu aclam wa sala allah waslm cala abdihi rasuulih mustafaa